bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin <clears throat> wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi wsaxbihi wslm ama bacdu waxaan ku dhex jirnay kitaabkii riyaad الصaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan joognay oon ku dhex jirnay baabu اlxathi clى اlisdiyaadi min alkhayri fi awaakhir اlcumr alraabicu xadiidka afaraad can anasin radia allaahu canhu qaal anas waxaa laga weriyey waxa uu yidhi in allaha casa wajalla alle taabaca waxyiga waa israacraaciyey calaa rasuulillaahi rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ayuu isu raacraaciyey qabla wafaatihi intuunan geeriyoonin ka hor xataa intii tuwufiya la oofsaday akthara maa kaana alwaxyu xataa tuwufiya ilaa laga oofsaday akthara maa in inta ugu badanoo kaana uu ahaa alwaxyu waxyiga yacnii in inta ugu badanoo waxyiga uu ahaa oo waxyiga yani u ahaa yaa nebiga la oofsaday markii la oofsanaya yani waxyigu aad ba u badnaa muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen meesha uu baabka ka waafaqsan yahana waxa ay tahay fii awaakhiri cumrihi waxyiga aad baa loogu badiyey rasuulka caleyh isalaatu wassalaam nacam oo si ka duwan markii waxyiga bilaawga oo ahaa taa marka waxay tusaysaa in yacni khayrka la ziyaadsado la kororsado nacam oo hadduu qofku waxay eh, maalan u cibaadaadka yani qisdi ama qeyb uu ka sameey jiray marka cumrigiisa oo hore u bato inuu badiyo intii in ka badan uu haddana la imaado alkhamisu xadiidka shanaad can jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama waxa uu yidhi jaa nabiga caleyh isalaatu wassalaam yubcathu kullu cabdin addoon kasta waa lasoo bixiyaa calaa maa maata calayhi wixii uu ku dhintay korkeeda lagu soo saaraa rawaahu muslim ayb yubcathu waa lasoo saaraa kullu cabdin addoon kasta waa lasoo bixinayaa calaa maa maata calayhi wixii uu korkiisa ku dhintay isagoo ku sugan uu dhintay <coughs> marka eh, <coughs> qofka awaakiru cumrihi cumrigiisa meelaha ugu dambeeyo inuu marka acmaasha uu badiyo si uu maadaama mowdku waqti si uu ugu imaanayo uunan garanaynin <coughs> si uu markaa u dhinto isaga oo yacnii dariiqii saxda ahaayo xaqa ahaa ku taagan oo cibaado alla subxaanahu watacaala samaynaayo dabadeedna markaas uu loogu soo saara taasoo kale ayb qof kastaana wuxuu ku noolaaday unbuu ku dhintaa wixii uu ku noolaaday ayuu ku dhintaa sida cabdulxaq il kitaabkiisa kitaabu kitaabuulcaaqiba oo ku tilmaamayo haddii qofka uu ku noolaayo khayr iyo wanaag iyo sunno iyo wanaag aad iyo aad u fara badan hadduu qofka ku noolaan jiray yacnii marka waxaa weeyaan hadduu sidaa ahaa oo sidaas ugu noolaan jiray waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku oofsanayaa marka xaaladaasoo kale oo qofka hadduu xumaan ku noolaa oo uu aad iyo aad uga fogaana dikriga iyo khayrka iyo wanaaggana wuxuu ku dhimanayaa xaaladaasoo kale sida qaalibka ah yacnii ee badan sidaas weeyaan buu leeyahay qisas fara badanna waa keenayaa marka oo arrimahaas ku saabsan ilaa yacnii waxyaabaha cajiibka badan waxaa ka mid a qof yacnii towxiidkii loo laqinaayo oo yacnii yiri qaadan waaye akhriso waaye towxiidkii la imaan waaye sideen ula imaanayaa buu yidhi walaa aclamu anii sajadtu lilaahi sajda nacam yacni maba ogi buu yidhi inaan ilaahay hal sujuud u sameeyey xataa oon ilaahay hal jeer inaan u sujuuday xataa ma xasuustu yidhi sidee baan tawxiidka ku dhahayaa buu yidhi marka oon ugu dhawaaqaya ugu qowlayaa marka sidaasayna marka tumadaradaas iyo xumaantaas markii dambena ay marka ay ku dhinteen ayb marka wabilcaksina dadkii wanaagga ku noolaay wanaagoodii unbay ayay ku dhinteen iyaguna baabun fii bayaani kahrati turuqi alkhayri haadaa kani baabun baab weeyaan fii bayaani kahrati turuqi alkhayri khayrka wadooyinkiisa badnaanteeda caddeynteediiba u baab yahay ayuu ku saabsan yahay oo duruqda khayrka lagu gaaraa badan yihiin maxsuur ma aha duruq yar oo lasoo koobi kara ma ahan sababta duruqda khayrka inay badatana waxaa ku jira wanaag aad iyo aad u fara badanoo bani aadamkii isku karti ma aha bani aadamki isku isku isku heer ma taagna marka sharciga eh, shaaricu marka wuxuu ilaaliyey oo uu aad iyo aad u ilaaliyey qofka haddiiba uu khayr rabo meelna inuunan ka waynin oo hadduu xoola haysto hab uu khayrkii khayr fara badanba uu la imaan karaa jiri karo hadduunan xoola haysaninoo cilmi uu leeyahay habab badan baa khayrka uu gaari karaa wahaakada qof kasto qofkaan xoole iyo cilmi haysanin haba badan oo khayr ilaa la gaarsiiyey yacnii qofku hadduu shartiisa ka ilaaliyo dadka khayr buu sameeyey wadooyinka marka khayrku aad bay u fara badan yihiin qaala allahu tacaala alla waxau yidhi wamaa tafcaluu waxaad samaysaanu min khayrin khayr ah fa ina allaha alla caliimun weeyaan kuku cilmi badan bihi shaygaas wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa waxa tafcaluu aad samaysaanu min khayrin khayra ah, yaclamuhu allahu alla ogaadee wuu ogaanayaa wa qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi faman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuuri dhuuricaso wax la egoo khayran khayra ah yarahu arkee wuu arkayaa yacni wa qaala allahu tacaala man camila saalixan camal wanaagsan qofkii la yimaado falinafsihi yacni fa ajruhu ajrigiisa linafsihi naftiisa u sugnaatay walaayaatu aayaadkaoo filbaabi baabka ku sugan kahiiratun kuwa fara badan weeyaan wa ama alaxaadiidu axaadiidta fa kahiiratun jiddaa aad bay u fara badan tahay wahiya hayru munxasiratin tu lasoo koobay midaan ahaynna weeyaan wahiya taasi hayru munxasiratin midaan lasoo koobi karin oon yacni koobmaynin fanadkuru waxaan sheegaynaa darafan qeyb oo minha axaadiidta ka mid a ah, alawalu xadiidka koowaad can abi darin jundub ibni junaadah radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayul acmaali afdal acmaasha keebaa ugu fadli badan ayul acmaasha teebaa afdal ugu fadli badan qaala waxau yidhi aliimaanu billaah alla oo la rumeeyo weeyaan waljihaadu fii sabiilihi jidkiisa oo lagu jihaado oo lagu halgamo qultu waxaan idhi ayu riqaabi afdal luquntee ugu fadli badan xoreynteeda qaala waxa uu yidhi anfasuhaa midda ugu qiimiga badan cinda ahlihaa anfasuhaa yacni midda ugu wanaagsan cinda ahlihaa dadkeeda agteeda wa aktharuhaa midda ugu badan thamanan xagga qiimahana tan ugu lacag badan dadkeedana ugu qaalisan oo dadkeedu ay aada u jecel yihiin oo ugu wanaagsan qultu waxaan idhi fa in lam afcal haddaanan samaynin sidaa qaala waxa uu yidhi tuciinu waxaad kaalmaynaysaa saanican mid farsamo yaqaan wax samaysan karo ayaad farsamadiisa ugu kaalmaynaysaa aw amase tasnacu waxaad wax u samaynaysaa liakhraqa mid doqon ah oo aan waxba samaysan aqoonin mid yacni aan waxba samaysan aqoonin ayaad wax u samaynaysaa qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ii sheeg in dacuftu haddaan ka tabar darreeyo oon ka taag darreeyo can bacdi alcamali camalka qaarkiis acmaasha qaarkood ka waran haddaan ka daciifa buu yidhi oon qaban waayo qaala waxa uu yidhi takufu sharaka shartaadaad celinaysaa can innaasi dadkaa ka celinaysaa fa innahaa iyadu sadaqatun sadaqa weeyaan minka adiga kaa imaanayso xaggaaga ka imaanayso calaa nafsika nafsadaada aad ku sadaqaysanayso korkaa korkeeda noqonayso muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidka soo saareen xadiidkan marka waa ku caddahay meelo duruqul khayro fara badan ayaa xadiidkan ku cad khayrka jidad fara badan oo lagu gaaro ayuu xadiidkanu ishaaray oo iimaanka ka mida guud ahaan ayb jihaadkii baa ka mida waxaanoo dhan acmaashoo dhan hadda iimaanka unbay ka mid tahay laakiin waxa loo sheegaya waxaa weeyaan waa dikru bacdi afraadi alcumuum ama yani waxaa weye min baab cadfu alkhaasa cala alcaam qultu waxaan idhi markaa haddana wuxuu weydiiyey la xoreetee ugu fiican wou u sheegay haddana wuxuu yidhi haddii aanan sidaa yeelin qof farsameey wax samaysan kara u kaalmay haddii kalena qof doqono waxu samaysan aqoonin waxu qabo oo waxu samey haddaan intaa kasii daciifa ka waran shartaada dadka ka celi marka duruq faraba wadooyin badan oo khayrka lagu gaaro oo ugu yaraan tan ugu yar ay tahay qof kasta oo awoodi karo shartiisa inuu mujtamaca ka celiyo sadaqayna taa u tahay assaanicu bisaadi lmuhmalati baa la aqriyay saadana dhibic tiray hada huwa almashhuuru sida caanka ah sidaas weeyaan waruwiya waxaa la weriye daa'ican bilmucjamati ay daa dayaacin mid dayaac u saaxiiba yacnii dayacaad mid u saaxiiba min faqrin faqri dartiis u dayacan ow amase ciyaalin ciyaal dartood wanaxwi daalika wal akhraquna alladii midka weeyaan laa yutqinu aan hagaajin karin oon sugi karin maa yuxaawilu wuxuu isku dayaya ficlahu samayntiisa waa qofka waxa uu rabo inuu sameeyo aan hagaajin karin kaasa akhraq la yidhaahda athaani xadiidka labaad can abi dirin radia allaahu canhu aydan ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal yusbixu calaa kulli sulaama yusbixu waxaa waa beriisanaya calaa kulli sulaama xubin kasta korkeeda oo min axadikum midkiin ka mida sadaqatun sadaqa kuwaa beriisanayso yusbixu qofku yusbixu calaa kulli sulaama waxaa ku waaberiisanaya min axadikum midkiin xubin kastaoo midkiin ka mida sadaqatun sadaqo fa kullu tasbiixatin subxaan allaahi kastaay sadaqatun weeyaan wakulu taxmiidatin alxamdu lilaahi kastaana sadaqatun weeyaan wakulu tahliilatin laa ilaaha ila allahu kastana sadaqatun waaye wakulu takbiiratin allahu akbar kastaana sadaqatun waaye wa amrun is amrid bilmacruufi lays amro sadaqatun weeyaan wa nahyun iska reebid can ilmunkari layska reebaana sadaqatun weeyaan u waxaa gudaaya min daalika kaagaas dhammaan intaa lasoo sheegay ragcataani laba ragco yarkacuhumaa uu rukuucayo qofkii uu tukanayo fi duxaa barqadii rawaahu muslim halkaana wadooyin badan oo khayr aan layska tuso tasbiixdu waa khayr taxmiiddu waa khayr laa ilaha illa allahu la dhahaa waa khayr allahu akbar waa khayr macruuf laysfaro munkar layska reebaa waa khayr laba ragcoo la tukadana waa intaas oo dhan bay gudaysaa oo yani duxada la tukado hadda qof intaan marka wax ka waayey waa yar yahay asulama bidami siini siintoo la godoweyn almuhmalati la dhibictira wa takfiifi ilaami laamta oo la fududeeyo oo fatxilmiimi miimka oo la kordhigo almifsalu weyaan almafsilu waa kala baxa xubinta yani meesha kala goyska ah. marka xubin unbaa laga wadaa athalitث xadiidka saddexaad canhu waxaa laga wariyay isla abi ther qaala waxau yihi qaala nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nebigu waxau yidhi curidat calaya acmaalu ummatii ummadeyda acmaasheedii baa la ii soo bandhigay xasanuhaa teeda wanaagsan oo sayiuhaa iyo mideeda xun baa la iisoo bandhigay fa wajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaalihaa acmaasheeda kuwooda wan wanaagsan dhexdeeda waxaan ka helay al adaa yani wasaq ama wax shay dadka dhibaayo yumaadu la zuulinayo cani dariiqi laga zuulinayo dariiqa ayb acmaasha teeda ugu wanaagsan waa wax dadka dhibaayo dariiqa laga zuuliyo laga qaado diintay marka ka mid tahay nacam maaha wax iska yacni oo qofka uu samey haddaa rabtana sameey haddaa rabtana ha samaynin wax iska a ah maahane shay diintiiba ka kamida waay nacam hadday marka dadka ku ijm hadday dad meel degan ku kulmaan inaysan yacni shaciiradan ama yacnii eh, khasladan iimaaniga ay ka tagaan waa lagu ciqaabi karaa nacam ayb maxaa yeele adraar yacni aad iyo aad iyo aad iyo aad u fara badan baa ka dhalan karta wajadtu waxaan arkay fii masaawi'i acmaalihaa acmaasheeda ummadeyda acmaashooda midda ugu xun dhexdeeda waxaan ku arkay annukhaacata ayaan arkay xaako takuunu ahaanayso fi lmasjidi masjidka dhexdiisa laa tudfanu aan la duugeynin rawaahu muslim marka haddii wasaq jidka laga qaadaa ay khayr tahay yacnii acmaasha ugu wan wanaagsan oo nebiga loo soo bandhigay ay tahay ka mid tahay eh, de waxaa weeyaan marka waa khayr fara badan buu qofku ka kasban karaa inuu suuliyo wayna badan tahayba tan oo xadiidkii waxaa jiray bukhaari uu werinayey ninkii yacni isagoo masaajidka duhurka usoo wirwiraayo masaajidka usoo socdo waa tii uu arkay geed jidka ku baxay oo qodax leh markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay geedkan waa jarayaa dadkana dhibkiisa waa ka baabi'inayaa sidiiba uu sameeyey ilaahay ugu dambi dhaafo jannuu ku geliye nacam wahaakadaa alraabicu xadiidka afaraad canhu isla abidar waxaa laga wariyey anna naasan dad qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dahaba ahluduhuuri dadkii maalka u saaxiibka ah dheefta waxay la tageen bil ujuuri bay la tageen ajaradii ajarkii bay la tageen yusalluuna waa tukanayaan kamaa nusallii saan u tukanayn oo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soomayn oo kale wayatasadaquuna waxay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim maalkooda wixii dheeraadkiisa ayay sadaqaysanayaan oy la baxayaan qaala waxa uu yidhi awleysa miyownan ahayn qad jacala allaahu alla inuu yeelay lakum idinka uu idiin yeelay maa tasaddaquuna waxaad sadaqaysanaysaan maa tasaddaquuna bihi waxaad sadaqaysanaysaan sow ilaahay miyounan ahayn inuu idiin yeelay miyaanu ahayn inuu alla idin yeelay waxaad sadaqaysataan idinka marka ayagu sadaqadii waxay u arkayeen sadaqada mutacadigaa keliya sadaqada marka laazim iyo sadaqa qaasira iyo sadaqa mutacadiyay u kala baxdaa sadaqadii mutacadiyada ahayd marka waxaa weeyaan waa midda ayagu hadda ay dareemayaan oo qof wax la tara ah nacam laakiin kuwo kaloo wuxuu u sheegayaa marka wax dadka la tarana ah kuwo kaloo qaasiro oo iyaga acmaal qaasiro oo qofka un uu samaynayo laakiin ajar sadaqo oo kale lehna wou barayaa rasuulka caleyhi salaatu wassalaam oo waxau yidhi ina bikulli tasbiixatin subxaana allahi kastaa sadaqatun nacam ayb ina bikulli tasbiixatin subxaana allaahi kastaa sadaqatan miyuu ku dhigaa sadaqatan inuu dhaho soo maana ina bikulli tasbiixatin marka yani jaari majruurkaas daa'iman waxuu dhacaa khabar muqadam uu noqonayaa moogtaha nacam ina sadaqatana bikulli tasbiixatin ahwa ina bikulli tasbiixatin tasbiixo kastaa sadaqatan ba ah wakulli takbiiratin allahu akbar kastaana sadaqatan ba ah wakulli taxmiidatin alxamdu lilah kastaana sadaqatan ba ah wakulli tahliilatina sadaqatan ba ah laa ilaha illahu kasto ayb wa amrun bilmacruufi macruuf laysfaraana sadaqatun waaye waa sadaqo kuwii hore marka waa sadaqo qaasira ah waa subxaana allahi baad adiga dhehaysaa cid hadda wax ugu tari maysa laakiin waa sadaqo ajirkii sadaqaday leedahay marka ninkii xoolo waayey wax uu sadaqo sadaqaystow helayaa waayo marka baabka marka baabu bayaani kathrati duruqi alkhayr kawaa kawa iswaafaqsanyahin qofku yacni qof dhihi kara male anugu wadooyinkii khayrka dhan waa iga soo xirxirmeen waxaan sameeyay maba aqaanba ma jiro nacam baabkan marka baab aada muhiim u ah noqonaya nacam ayb marka wuxuu yidhi amrun bilmacruufi sadaqatun waaye wa nahyun can ilmunkarina sadaqatun waa munkar layska reebo kan marka waa sadaqa mutacadiya wa fii budci axadikum midkiin xubintiisana sadaqatun weeyaan qaaluu waxay dhaheen yaa rasuulallah rasuulka ilaahi ayatii axadunaa midkeen ma wuxuu la imaanayaa shahwatahu shahwadiisii wayakuunu lahu fiiha ajrun ajri marka oo ugu ahaanayaa dhexdeeda qaala waxa uu yidhi marka ara'aytum bal ii sheega low wadacahaa hadduu dejin lahaa fii xaraamin meel xaaraam ah akaana caleyhi wisrun dembi miyaanu korkiisa ahaanaynin jawaabtu ahaa haa fakadalika sidaadaas oo kale idaa wadacahaa fi lxalaali haddii uu dejiyo kaana lahu ajrun ajri baa u ahaanay rawaahu muslim ayb kaasina marka isagana ajar baa ugu hadduu ilaahay dartiis u niyeysto nacam adduthuuru bithaa almuthalathati thadii la saddex dhibiceeyey weyan al amwaalu maalkii baa loo jeeda waaxiduhaa dathrun mufradkeeduna waa dathrun ayb marka xadiidkan aakhirkiisa waxay tusaysaa marka haddii eh, yacni shayga in loogu soo tusaale qaado kara naqiidkiisa nacam cagsigiisa nacam oo yacni wuxuu leeyahay haddii yani nacam qiyaas marka cagsi ah waay haddii marka wuxuu leeyahay eh, xaaraan ou dejin lahaa soo dembi korkiisa ma ahaadeen haddaba adoo xalaal dejiyana ajri ba u ahaanayo marka qiyaasul cagsiga marka xugunkii kii wuxuu yeelanaya marka xugunkii kan maahane xugunka cagsigiisa abuuqaa ayuu yeelanayaan alkhamisu xadiidka shanaad canhu waxaa laga wariyey isla abidar qaala waxau yidhi qaala linabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nabiga wuxuu igu yidhi laa taxqiranna min almacruufi laa taxqiranna ha yaraysanin ha xaqirin min almacruufi macruufka xaggiisa shay-an waxba ha ka xaqirin oo ha yaraysanin yow kula yaraanin yacni walow an talqaa aaba la kulantid akhaaka walaalkaa biwejhin weji dalqin furfuran rawaahu muslim wejiga furfuran xataa waa ajar waay nacam oo wuxuu ka mid yahay duruqulkhayr ayuu ku jiraa nacam waxba ha yaraysanin macruuf a shay fiican ha yaraysanin walow an talqaa aaba la kulantid yani walow aad ba la kulantid akhaaka walaalkaa biwejhin aa kula kulantid weji dalqin furfuran xusnulkhuluq uuna ka mid yahay badl lmacruuf iyo kafu ladaa wa dalaaqat lwajhi xusnulkhuluqa lagu sheegaa intaasna marka dalaaqat lwajhi iyo weji furfurnaantana marka waxaa weeyaan marar aynan fiicnaynna waa jiri karta waa jirtaa nacam ayb oo bacd naas marka waxaa laga yaabaa in looga yimaado min xusni khuluqihimba in looga yimaado oo hadhow marka ay yacnii balaayo kale iyo xumaan kale ay ku dhex galaan bidca iyo wax lamida ay ku dhex galaan marka yacnii asalku waxaa weeyaan dadka muslimiinta in loo weji furo eh, iyadoo ay jiraan dad aan loo weji furfuraynin sida aathaarta yacnii aathaar fara badanba ay ku ay ku timaado nacam asaadisu xadiidka lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama kullu sulaamaa xubin kastoo min annaasi dadka ka mid ah calayhi korkiisa sadaqatun baa ah kulla yawmin maalin kast kulla yawmin ay fii kulli yowmin maalin kasto tadlucu ay soo baxayso fiihi maalinkaa dhexdiisa ashamsu qoraxda ay soo baxayso tacdilu ay cadluka masder baa laga laqbaynaa marka tacdilu ay cadluka adiga cadli falistaada bayna alithnayni laba ah u kala garsoor fasho u kala cadaalad fasho sadaqatun waay wa tuciinu arajula ay icaanatuka kaalmayntaada arajula aad kaalmaynaysa fii daabatihi aa ku kaalmaynaysa daabadiisa dhexdeeda fataxmiluhu aad u xambaarayso caleyha daabadda korkeeda ow amase tarfacu lahu aad u koryeelaysid caleyha daabadda korkeeda mataacahu alaabtiisa sadaqatun waaye walkalimatu dayibatu kelmadda wanaagsanna sadaqatun weeyaan kelmadda wanaagsanna waa sadaqo wa bikulli khadwatin tallaabo kastoo tamshiiha aad soconaysa ila salaati aa u soconaysana sadaqatun waaye wa tumiidu l adaa imaadatuka zuulintaada al adaa aad zuulinaysad wasaqda iyo waxa dadka dhibaya cani dariiqi aa ka zuulinaysid dariiqana sadaqatun waaye muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen xadiidkan marka kii hore wuxuu uga duwan yahay waxaa weeyaan waxyaaba badan baa ku jiro qof la kaalmeeyo iyo alaabtiisa loo qaado iyo hadal wanaagsan oo lagu hadlo iyo salaad loo socdo iyo waxaasoo dhan wasaq jid laga zuuliyo iyo waxaasoo dhan sadaqaa ku sugan marka duruq fara badan oo kheyr oo hore aan u sheeginaa kan ku jirto warawaahu muslimuna xadiidka waa weriyey aydan min riwaayati caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam inahu khuliqa kullu insaanin min bani aadama inahu shaniya khuliqa kullu insaanin insaan kastaa la abuuray min bani aadama ka mid a ah, calaa sitiina wa halaahimi'ati mafsilin saddex boqol iyo lixdan xubnood ayaa kala goys ayaa laga abuuray faman kabara allaha qofkii alla weyneeyo allahu akbar dhaho waxamidallah alla ammaano alxamdulilah dhaho wahalalallaha alla u tahliilsado laa ilaha ila allah haysto wasabax allaha oo subxaanalaysto subxaanallahi dhaho wastakfir allaha alla dembi dhaaf ka dalbo astakfirullah yidhaahdo wacazala xajaran dhagax dheereeyo can dariiqinaasi dadka jidkooda ka dheereeyo ow shawkatan qodax dheereeyo ow amase cadman laf dheereeyo can dariiqinaasi dadka jidkooda ka dheereeyo ow amara bimacruufin ama macruuf faro ow nahaa can munkarin ama munkar reebo cadada sitiina wathalaati miati mi'atin saddex boqol iyo lixdanka tiradooda fa innahu qofkaas yumsi waa galabaysanayaa yowma-idin maalintaas waalxaal qad zaxzaxa nafsahu isagoo nafsadiisii ka dheereeyey cani naari naar isagoo ka dheereeyey wuxuu galabaysanayaa galabtii isagoo naftiisiiba naar ka dheereeyeyba nacam tan marka waxaa weeyaan waa fadiilo kala waa nacam asaabicu xadiidka toddobaad canhu waxaa laga wariyey isla abi hureyra can inabiyi sala allahu aleyh wali wasalam qaal man hadaa ila almasjidi masjidka qofkii u kallaho ow amase raaxa masjidka u caraabo man hadaa yacni waxaa weeyaan waa sayru awali nahaar maalinta gelinkeeda horoo la socdo ow raaxana waxaa weeyaan zawaalka wixii ka dambeeya socodka loo socdo masaajidka caraabada waay marka raaxa acadda allaahu lahu alla wuxuu u diyaariyaa filjannati jannada dhexdeeda nusulan martisoor kulamaa mar kastoo hadaa ou kalaho ou jarmaado ow amase raaxa ou caraabo mutafaqun calayhi annusulu alquutu weeyaan waa quudka warisqu risqigii weeyaan iyo wamaa waxa yuhaya-u loo diyaariyo lidayfi martida loo diyaariyo athaaminu xadiidka sideedaad marka masjidka u waa min abwaabi alkhayr ay ka mid tahay oo duruq lkhayr bay ka mid tahay athaaminu xadiidka sideedaad canhu waxaa laga wariyey isla abi hureyra qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama yaa nisaaa almuslimaati haweenka muslimaadka ahow laa taxqiranna yaynan yaraysanin jaaratun mid deris ah lijaaratihaa deriskeeda yaanay u yaraysanin inay yacni wax u hadiyeyso oy wax ku sadaqaysato walow firsana shaatin ri qoobkeedaba ha ahaatee walow firsana shaatin ri qoobkeeda ama majinteedaba ha ahaato muttafaqun calayhi qaala aljawhariyu alfirsanu min albaciiri alfirsanu firsanka min albaciiri ratiga kalxaafiri qoobka oo kale weeyaan min adaabati daabadda qaala wuxuu yidhi warubama stuciira fi shaati marka firsanku asal wuxuu ku yahay ratiga ridii marka waa loo soo caariye qaate warubama waxaa la arkaa ustuciira fi shaati ridii in loosoo caariya qaatay oo loo isticmaala marka marka firsa nashaatin ariga qoobkiisa waa nacam qoobka arigan hilib badan kuma yaallo waa ogtaa nacam taxta ayaa la yaraysanna maxaa yeele qofku un hadduu wax uun isku kaa soo kallifay ee wax uun kuu keeno jacayl mawaddaa ka abuurmaysa nacam ayb ee qofku yacni ma fiirinayo waxaan ma badan yihiin ma yaryihiin haddiiba qofkan oo ku ku xasuustay oo ku gartayba wax dhanoo weyn weeyaanba nacam ataasicu xadiidka sagaalaad canhu waxaa markaa haweenkii baa gaar loo farayo maxaa yeele maadaama iyaga hawshaas ay aada ugu badan yihiin inay marka taasi marka ay ku dadaalaan ataasicu xadiidka sagaalaad canhu waxaa laga wariyey isla abi hurayra can innabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal aliimaanu iimaanka bidcun wa sabcuuna toddobaatan iyo dhowr ow amase bidcun wa situuna lixdan iyo dhowr weeyaan shucbatan min shucbatin oo qaybood fa afdaluhaa ka ugu fadliga badan qowlu laa ilaaha ila allah weeyaan laa ilaha ila allahu la yiraahdo macbuud xaq lagu caabudo ma jiro allah mooyaane waadnaaha midda ugu hooseysona imaadat ladaa jidkii ka zuulintiisii weyn yacni dariiqi laga nadiifiyo laga zuuliyo yani imaadat adaa wasaqda iyo wax dadka dhibayo zuulintooda cani dariiqin laga zuuliyo walxayaau xishoodkana shucbatun qeyb weeyaan oo min alimaani ka mida hadda marka waxaa weyan wa beyna haadihi alumuuri shucabun umuurtan marka laa ilaha illa allahu iyo imaadat al waxaa u dhexeeya furuuc waxyaaba badan oo iimaan ah iyaguna nacam ayb culammada qaarkood marka waxay isku dayeen inay marka shucabkaas iyo ka hadlaan oo alxaliimi iyo iyo bayhaqi iyo yaa wax ka qoray nacam oo shucab aliimaan iyo waa kale bayhaqi nacam xadiidkan bay marka daba joogaan shucab badan bay marka tiriyeen ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa iimaanku inuu qowl iyo ficil iyo yani ictiqaad qalbiga lagu qabto iyo wax carabka looga dhawaaqo iyo wax qal iyo wax jawaarixda laga sameeyo inuu yahay ima yacni qowlu laa ilaha illa allah waa qowlkii imaadatu ladaa cani dariiq waa ficil jawaarixda laga qabtaa xishoodku waa camal qalbi ah weyaan intaasaa iimaanku marka uu ka koobaya xadiidkan marka saddex waxyaaboodoo wuxuu ishaaray marka saddexdii qayboodaba qaybood ba ah nacam mararka qaarna al-iimaanu qowlun wa camal baa la yiraahdaa iyadoo markaa loola jeedo qowlulqalbi iyo qowlullisaan camalkana loo jeedo camalulqalbi wa camaluuljawaarix nacam asal iyo farac buuna leeyahay iimaanka waxyaabana waa usuul oo sida qowlu laa ilaha illa llah oo kale waa asal oo qofka haddaanu dhihinuu diidaba waaba ku gaaloobayaa nacam oo iimaankii maba ansaxay ma guntan maayo acmaasha quluubta qaar badan qaar ayaa waxay yihiin asal tasdiiqi iyo yani iyo khawfki aslu lkhawf iyo aslu lkhawf iyo aslu lkhushuuc iyo aslu alkhuduuc iyo tasdiiqi iyo waxyaabahaas o dhan waxay noqonayaan marka waa waa waa xubigii iyo kale waa acmaal usuul iimaanka usuushiisa nacam waxyaabana waa furuuc nacam furuuc bay noqonayaanoo marka mathalan acmaasha badankeed marka ee jawaarixda laga qabtaa waa furuuc nacam iimaanku waxay u noqonayaan marka furuuc saasaana marka cibaarada salafkana waa iimaanku inuu asal iyo farac u qeybsamo sida ibnu manda kitaabu uu ku sheegayo taasaana waxay ka fiican tahay si waxyaaba badan oo marka masaladan loogaga hadlo waxaa ka fiican in la yiraahdo liliimaani aslun wa farcun salafki iyo khawaarijtuna meeshaasay ku kala baxayaan maxaa yeele khawaarijtu ayagu iimaan waxay u yaqaanaan aslu daacaati waxay iimaanku u yaqaanaan ficlu daacaati almuftaradati kulluhaa kullihaa daacaadka faradka dhammaan in la wada sameeyo iimaan waay iimaanku kaasaa la yidhaahdaa bay kuleeyiin walidaalika qofkan daaca hal daaca oo waajiba qofkaan la imaanin waa gaaloobaya bay dhahayaan laakiin ahlu sunnada may waxay leeyihin iimaanku camalku waa iimaan daacadu waa iimaan laakiin manziladeeda maxay tahayna hadday asal tahayna haddii la waaye iimaanki waa la waayey hadday farac ay noqotana faracu farac waajib iyo farac mustaxaba u qeybsamaa kan maqan hadduu noqdo farac waajiba way dhici kartaa qofka iimaanka in laga anfiyo iyadoo loo jeedo xaqiiqatuliimaani wa kamaaluliimaan iyadoo loo jeedo mucarad lilcuquubana waa noqonaya laakiin laguma gaalaysiiyo marka halkaasay ku kala tegayaan marka kuwaas iyo iyo kuwan cibaaraadka selafkuna ka buuxan tacdiimu qadri salah marwasi iyo sida uu ku tilmaamay qur'aankana waaba u daliilo alam tara kayfa daraba allaahu mathalan kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin asluhaa thaabitun wa farcuhaa fi samaa uu yiri alla subxaana watacaala marka asal iyo farc baa allaba uu ka sheegay shajaro iyo geed baana lagu mithaaliyey geedda asal iyo furuuc bay leedahay haddii furuucda la jaro ismu shajara weli waa joogaa haddii laakiin laga jaro yacni salka haddii laga jaro geedkiiba meesha ka baxa alcaashiru xadiidka tobnaad albidcu min halaathatin laga bilaabo weyn ilaa tiscatin bikasri ilbaa'i waqad tuftaxu badcu in la yiraah nacam washucbatuna alqidcatu weeyaan nacam waa qeybta alcaashiru xadiidka tobnaad canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal baynamaa xili rajulu nin yamshi ou soconayo biariiqin jid ishtada calayhi waxaa ku darnaaday alcadashu oon oon iyo haraad baa aad ugu darnaaday fawajada bi'ran ceel bau helo arkay fanazala fiihaa ceelkii dhexdiisii buu u degay fa shariba waa cabay huma kharaja waa soo baxay fa idaa kalbun waaba ey waa fujaa'iya idaadu nacam fa idaa waaba isaga oo kalbun ey yalhathu uu yahay mid markaa harahirayo yaakulu uu cunayo yaakulu xaal ou cunayo yaakulu ou cunayo athara ciidda min alcadashi min ajli alcadashi oon dartiis oon dartiisii marka inuu cunaayo marka ciiddiiba uu cunayo fa qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laqad balaqa haadaa kan waxaa gaaray alkalba eyga ah kanday alkalba eyga ah min alcadashi oonka dartiis xaggiisa waxaa ka gaaray mioonka xaggiisa waxaa ka gaaray ama yahraadka xaggiisa mithla aladii kii oo kale kaana ahaa qad balaqa minii aniga inuu isoo gaari nacam wixii aniga isoo gaaroo kale ninkan eygan haraadka iyo oonka oo kasoo gaaray xaggiisa fa nasala albi'ra ceelkiiba u degay famala'a khufahu khufkiisiibuu buuxiyey maaan biyo buu ka buuxiyey huma amsakahu bifiihi afkiisa kusoo qabtay xataa raqiya ilaa uu soo fuulay kor fasaqal kalba eygiiba waraabiyey fashakara allaahu lahu ilaahay baa u abaalguday fa fagafara lahu waa u dembi dhaafay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow oo ina lanaa fi lbahaa'imi xoolaha anaga bahaa'imta ma waxaan noogaga sugnaaday ajran ajri miyaan ku leenahay fa qaala waxa uu yidhi fii kulli kabidin beer kastaa radbatin qoyan ajrun baa ku sugan mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen xayawaanka marka loo ixsaan falaa isaga laftirkiisa waa khayr waa duruqul khayr buu ka mid yahay xataa xayawaanka nijaasta lagu sheegay eyga xataa yani in markaa aan in loo ixsaan falo ayb dadka marka waxaad moodaa laasiima annaga mujtamaceyna eygu waa ku dhibban yahay aada ugu dhib qabaa nacam marka bayna alifraad watafriidaa la rabaa gaaladuna waa ka badbadiyeen mujtamaca muslimiinta in badanoo kamidana waxaad arkaysaa sida khaasatan soomaalida eyga maanta dhan sida loo tuuriyeynayo loo rafaadinayo qof biyo siinayo xataa oona u jirin oo intaas marka waxaa weye nijaasa laga dheeraanaya baa laleeyahay nacam xataa weel iyo wax uun maqaab waxyaaba xataa aan qofku isticmaalaynin baa jiri karaan oo layska tuuro weelal iska dadku aanay isticmaalaynin kaasoo kale haddii biyo inta loogu shubo lagu siiyo najaastaadu inaa iska ilaaliso waa lagaa rabaa laakiinse xoolaa yacni neefkan waxaan ujeedaa bahalkan inuu iska xayawaankan adoo biyo u heli kara inuu iska dhintana ma naxariis ma aha kitaab sakhaawi uu leeyahay oo marka waxaa jira risaalo oo axaadiista uu ku ururiya xayawaanaadka yacni in loo ixsaanfalo xadiista sheegeysa nacam ayb oo madbuuca wa fii lilbukhaariyi riwaaya bukhaari u sugnaatay fashakara allaahu alla ayaa u abaalguday lahu isaga faqafara lahu waa u dhaafay fa adkhalahu jannadii buu geliyey jannadii fiir ninkan wax uu ku galay marka sababta ugu weyn waa bacda tawxiid waa ixsaankan khayrka marka inaan la yaraysanin waa nacam oo kii aad jannada ku geli lahayd ma ogid adiga ha yaraysanin shay khayr ah marka haddii marka eygii sidaan laleeyahy bani aadamkii baa ka owleysan bani aadamkii ayaa ka owleysan oo qof bani aadam ama muslin ama gaal ha ahaado qofkii yacni in la wax loo ixsaan falo nacam ixsaankuna hadda waxaa weeyaan gaalka loo ixsaan falaya sharcigu maba diidinba macnaha marka walaha iyo ixsaankuna labay kala yihiin qur-aanku waa ku dhawaaqay oo ixsaanfalkooda oo laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum Ah, kuwa aan guryihiina idinka bixinin marka ilaah idinka reebi maayo an tabaruuhum inaad u baarinimo fashaan wa tuqsiduu ileyhim oad u cadaalad fashaan lama diidin marka taasna laakiin wala isaga marna looma sugin gaalada ayb wa fii riwaayatin lahumaa riwaaya bukhaari muslim u baynamaa kalbun yuiifu baynamaa xilli kalbun ay yuiifu oo wareegaya birakiyatin raar yani ceel ceel yar qad kaada sigay yaqtuluhu inuu dilo qad kaada yaqtuluhu alcatashu oon inuu dilo ou sigay id ra waxaa aragtay baqiyun haween zaaniyada min baqaaya bani israa'iil reer bani israiil zunaa haweenkooda zaaniyaadka ka mid ahayd dabcan laakiin muslim bay ahayd nacam taa inaa ogaatid waay nacam fa nasacat muuqahaa khufkeedii bay siibtay fastaqat lahu waxay ugu soo dhaamisay isaga bihi qofkaabay fastaqat lahu yani way usoo dhaamisay bihi yacnii qofkiibay ugu soo dhaamisay fasaqathu way waraabisay fagufira lahaa bihi waa loogu dembi dhaafay qofka zaaniga inuusan gaal ahayn xadiidka xataa waa u daliil sababtoo a ah gaal hadduu yahay maba loo dembi dhaafeen mogta dembi dhaafka wax helaya waa qof muslima almuuqu alkhuf weeyaan wayudiifuna yaduuru oo ku wareegayo xowlahu agagaarkiisa xawla rakiyatin wahiya albi'ru rakiyadana waa ceelka alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyay can inabiyi sala allahu caleyh wali wasalama qaal laqad ra'aytu waxaan arkay buu yiri rajulan nin yataqallabu fi ljannati jannada ku gedgadoomayo fii shajaratin geed qadacahaa ou jaray min dahri dariiqi jidka duudkiisa uu ka jaray jid geed jidka ku soo baxayo jidka korkiisa uu ka jaray yaa jannada ah ayaan arkay nin ku gedgadoomayo saad taa yacni sabab ay u ahayd kaanat tu'di lmuslimiina muslimiintay dhibi jirtay geeddaas wa fii riwaayati mara rajulu nin ayaa wuxuu soo maray biqusni shajaratin geed caleentis geed laanteed geed laanteeda calaa dahri dariiqin jid korkiis ku baxday fa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la unaxiyanna leexiye oo leexiyey haadaa kan can ilmuslimiina muslimiinta xaggooda ka leexiye laa yu-diihi ma dhibayo mar dambe fa udkhila aljannata jannadii baa la geliyey wa fii riwaayatin lahumaa riwaaya bukhaari muslim u sugnaatay xilli rajulun nin yamshia uu soconaya biariiqin jid wajada wuxuu arkay oo helay qusna shawkin qodax laanteed cala dariiqi jidka korkiisa ku baxday fa akharahu waa dib dhigay gadaalba uu celiyey fa shakara allaahu alla waa u abaalguday lahu isaga faqafara lahu waa u dhaafay waa u dembi dhaafay halqiga loo ixsaan falaa wax weyn bay sharcigu marka qeyb weyn oo sharciga ka mida hadda yani xayawaanka ixsaan falkiisa iyo dadka jidka maraayo yani maariinta oo loo ixsaan fala iyo waxaas yani wax uu sharciga aada u faray weyn axaadiistooda haddii la jamciyana de musanafaad laga jamcin karo haddii la ururiyo laakiin dadkiiba waxay u haystaan marka waxaasba inaynan diinta ka hadlinba nacam oo casrigan un bacd yani gaalada qaarkood inay ka hadleen unbay u haystaan athaani cashara xadiidka labayo tobanaad canhu waxaa laga wariyey sl abi hureyra qaala qaala rasuulullahi sala allahu caleyh waali wasalama man tawada'a qofkii weyse qaato fa axsana alwuduu'a weysada hagaajiyo huma ata aljumcata jumcada yimaado fastamaca dhegeysto wa ansata dheg raariciyo fastamaca dhegeysto wa ansata dheg raariciyo wax kale ku mashquulin wufira lahu waa loo dhaafaa maa beynahu wa bayna aljumcati isaga iyo jumcadii inta u dhexayso wa ziyaadatu halaathati ayaamin iyo saddex maalmood ziyaadadood iyo saddex maalmood oo kale yani marka alxasanatu bicashri amhaaliha waay toddoba maalmood usbuuca iyo saddex isku dar waa toban waman massa alxasaa qofkii quruuraxa taabtaa oo quruuraxa isku dhufdhuftana faqad laqaa waa laqwi sameeyey oo ajrigaa heli maaye marka rawaahu muslim ayb marka tanna waxaa laga qaadanayaa eh, fadiilada in qofka uu waxyaabaha uu ku gaarayo waxaa ka mid a jimcada usoo diyaargarowgeeda inuu si fiican ugu diyaargaroobo si fiicanna u dhegeysto khudbada athalitث cashara xadiidka saddex tobnaad canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyay ana rasuul اllahi sala اllahu aleyh wali wasalam rasuulka qaala waxa uu yidhi idaa tawada'a alcabdu addoonku hadduu weyse qaato almuslimu muslimka ah aw ilmu'minu ama addoonka muminka faqasala wajhahu wejigiisa u dhaqo kharaja min wejhi wejigiisa waxaa ka baxo kullu khadi'atin gef kasta oo nadara ilayha ou eegay bicaynihi ishiis ou ku eegay macalmaa'i biyihii la baxdaa aw amase maca aakhiri qatri lmaa'i aw amase waxay la baxaysaa maca aakhiri qatri lmaa'i biyaha dhibicdooda ka ugu dambayso ayay la baxdaa faidaa qasala yadayhi hadduu gacmihiisa dhaqo kharaja min yadayhi gacantiisa ayuu ka baxayaa waxa ka baxo kullu khadii'atin gef kastoo kaana badashataha ay qabatay yadaahu labadiisa gacmood macalmaa'i biyihi la baxaan ow amase maca aakhiri qatri ilmaa'i ama biyaha dhibicdeeda ugu dambaysay la baxaan faidaa qasala rijlayhi hadduu dhaqo kharajat kullu khadii'atin way baxaysaa gef kastaa mashataha ay u socotay rijlaahu labadiisa lugood macalmaa'i biyaha bay la baxaysaa ow maca aakhiri qadri ilmaa'i ama biyaha dhibicdooda ta ugu dambaysay la baxaysaa xataa yakhruja ilaa uu baxo naqiyan isaga oo saafia ah min adunuubi dunuubka ah rawaahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray weriye ayb marka dunuubtanna waa dunuubta sakaa'irta waayo waa ilaa dunuubta kabaa'irta waxay u baahan tahay towbay u baahan tahay baxdina ibnu cabdilbar ayaa ka sameeyey ibnu xasmi uu ku radiyey ibnu xasmi isaga markaa qabay in lagu dhaafayo xataa kabaairta naam kabaairta inaan lagu dhaafayn waxaaba ku kutusaayaba markuu yidhi alcumratu ila alcumra waljumcatu ila aljumca wa ramadaan ila ramadaan kafaaraatun limaa beynahunna goorma idajtunibat ilkabaa'ir haddii kabaairta laga dheeraadaa yidhi kabaairtoo laga fogaado ayaa lagu dhaafaaba tan nacam marka kabaa-irtii laftirkeedii see loogu dhaafaa marka acmaashan alraabica cashara marka qofku haddii uu saas yiraahdana dunuubta waaweyn xataa waa lagu dhaafaa meeshaas marka xoogaa aaday masaladaas culummada ibnu eh, ibnu rajab xataa kitaabkan jaamic alculum alxikam aaduu masalada ugu dheeraadayso ibnu cabdilbar kasoo guurinayo ibnu cabdilbarna wuxuu yiri kumaba dheeraadeen haddaanan ka cabsanaynin in irjaa arrintaas ay dadka qaarkood ku keento alraabica cashara xadiidka afariyo tobnaad canhu waxaa laga wariyay isla abi hureyra can rasuuli rasuulillahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumcatu ila aljumcati jumco ilaa jumco wa ramadaanu ilaa ilaa ramadaan ramadaan ilaa ee ramadaanka kale mukafiraatun weeyaan kuwa lagu kuwa dembi dhaaf u ah limaa beynahunna waxaa lagu dhaafaa limaa beynahunna waxa u dhexeeya goorma ida jtunibat ilkabaa'iru haddii kabaairta laga fogaado waa kaa marka xadiidka rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka kabaairtoo laga fogaada laftirkeedana saqaairta waa lagu dhaafaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima waa ka ilaahi subxana wa tacala fi suurati nisaa ku dhahaayo rawaahu muslim alkhaamis cashar xadiidka shan iyo tobnaad canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam alaa adullukum miyaanan idin tusaynin calaa maa kii shay yamxullaahu alla uu ku tirtira bihi kaasi alkhadaayaa gafafyaalka yarfacu bihi darajaati darajaadkana uu ku koryeelo qaaluu waxay dhaheen belaa yaa rasuula allah inaadan noo sheegin iska daayo noo sheeg qaala waxa uu yidhi isbaaqu lwuduu'i weysadoo la dhammaystiro cala almakaarihi yani waqtiga yacni makaarihda iyo oo jirku iyo qofka uu dhibsanayo in weysada la taam yeelo isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih ayb makaarihdaas markana waxaa marka lagu macneeyaa waxaa weeyaan marka qofka uu naftii biyihii ay qabow yihiin oo kale ama uu yacnii eh, naftu biyuhu ay diideyso dhibsanayso nacam ay qabow tahay oo kale nacam ayb macaani kalena waa lagu macneeyo almakaari yani waqtu lfitan waa lagu macneeya oo markaa waxay noqonaysaa macnuu marka waqtigu fitnada ay jirto nufuustu cibaadadu ku adag tahay qofku inuu cibaadaadka ku dadaalo oo u weysaqaadkii iyo salaadihii iyo inuu aada ugu dadaalo nacam taana waa lagu macneeya labadaas macnaba ibnu rajab waa soo guurina risaaladan uu ku sharxayo xadiidkan tirmidi oo ku saabsan eh, bima yakhtasimu almala' alaclaa oo ku keenay eh, tafsiir suurat saad tirmidi sunankiisa oo ku keenay risaalo uu ku sharxo uu leeyahay ibnu rajab halkaas marka markuu leeyahay eh, isbaaqu lwuduu'i cinda almakaarih makaaridu labadaas macno ku macnayna yani waqtiga mixanka iyo shidada qofka ay haysato inuu cibaadada badiyo ile weyse qaad wuxuu imaanaya qof cibaadeysanaya weyse qaadanaya mogtaha wa kathratu alkhudaa tallaabada badnaanshadeeda lagu badiyo ila almasaajidi lagu badiyo masaajida waintidaaru salaati salaad sugashadeeda bacda salaati salaad ka gadaale fadalikum kii salaad salaad lagu sugto salaada la tukanaya ta kalena waa la sugayaa marka fadalikum kiinaasi alribaatu weeyaan waa heegan fadalikum kiinaasi alribaadu weeyaan waa heeganki waa qof yacni ajri wuxuu helayaa qof heegan ugu jiro yani dhufays ku jiroo kale rawaahu muslim ayb muraabit ajrigiisuu leeyahay muraabidkuna hadda waa ribaadkuna wax fudud maba ahaba nacam waxaa laga yaabaa jihaadka iyo ribaadka ribaadku inuu dhib bataba nacam rawaahu muslim asaadis oo nufuusta oo ku adkaado asaadisa cashar xadiidka lix tobnaad can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam man sala albardayni labada qabqabow qofkii tukado dakhala aljannata jannada ayuu galaa muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen albardaani labada qabow ee la sheegaya waa asubxu iyo walcasru subxi iyo casirka qabow waxaa loogu magacaabaya hurdaa ka horeysa labadoodaba sida haalibka nacam salaada subax hadda waxaa weeyaan waaba iyado iska caddahay hurdadii weyneyd baaba kasoo yaa ka horeyso salaada eh, casarna dadku markay waa maalinkii xoogaa way nastaan oo waa hurdaan oo marka waxaa laga yaaba jamaacadiiba qofka inay dhaafto hurdada ay ku dhaafto asaabica cashara xadiidka toddoba iyo tobnaad canhu waxaa laga wariyey qaala isla waxaa weya abi muusa alashcariyi qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam idaa marida alcabdu addoonku hadduu jirado ou saafaro ama u safaro ou safro kutiba lahu waxaa loo qoraa mithlu maa kii oo kale kaana oo ahaa yacmalu inuu samaynayo muqiiman saxiixan yacnii wixii uu samayn jiray mithlu maa kii oo kale kaana ou ahaa yacmalu inuu samaynayo muqiiman xaal ou ahaa mid negi ah markuu ahaa saxiixan xaal ou ahaa mid yacnii caafimaad qabo yacnii qofkii acmaasha ku dadaali jiray awel awal yacnii duruqulkhayr waxaa ka mid a ah qofkii acmaasha ku dadaali jiray marka uu cudurdaar iyo ku yimaado waa loo sii qoraa acmaashiisii athaamina cashar xadiidka sideed iyo tobnaad can jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama kulu macruufin macruuf kastaa sadaqatun waay rawaahu lbukhaariyu wa rawaahu muslimun min riwaayati xudeyfa radia allaahu canhu isagana macruufka marka waxaa weya waa shayga sharciga uu yani lagu yaqaano sharciga yani yaqaano oo uu qariray curfi ahaantiisa uu sharcigu qariray curfiga dadkana wax oo uu qariray wixii curfiga iyo sharcigu isla qariraan macruuf weeyaan ayb rawahu lbukhaariyu warawaahu muslimu min riwaayati xudeyfata radia allahu canhu ataasic cashar xadiidka sagaaliyo tobnaad canhu waxaa laga wariyay isla jaabir qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu aleyh waalihi wasalama maa min muslimin muslim ma jiro yaqrisu tallaalaya qarsan tallaal ilaa kaana yani geed qof tallaalaya ma jiro ilaa kaana waxa u ahaanaya maa wixii ukila laga cunay minhu isaga laga cunay lahu waxa u ahaanaya sadaqatan sadaqo ilaa kaana maa kii wuxuu ahaanayaa ukila minhu isaga laga cunay sadaqatan buu ahaanayaa sadaqo lahu isaga u ahaanayaa wamaa suriqa wixii laga xadayna lahu wuxuu ahaa sadaqatan sadaqo u ahaanaya lahu isaga walaa yarsa'uhu kama nuqsaamiyo axadun axad ilaa kaana lahu sadaqatan sadaqa unba u ahaanayaa rawaahu muslim marka xataa khayrkii qofkii wuxuu ka helayaa beertii uu abuurtay geedihii uu abuuray shimbirka cunaa xataa ajir buu ka helayaa marka ujuurta meelaha ay ka imaanayaan waa fara badan tahay ilaahay marka min lutfi illaahi tabaaraka watacaala wey naxariista alla subxaana watacala iyo turista alla uu dadka u turaayo ayayna taasi ka mid tahay xadiidka waxaa laga qaadanaya wax in la abuuro karo beerihii in la abuuri karo geedihii la tallaali karo eh, xadiid waxaa soo arooray isaga marka nabiga bukhaari uu weriyo nabiga caleyh isalaatu wassalaam oo guriba wuxuu ku arkay aalad wax lagu beerto yaamba iyo waxbuu ku arkay markaasuu yiri guri ma soo gashatan ilaa yacni dulli unbaa unbay u keentaa saasoo kale ou kama qaala sal ly salam labada xadiis marka waxaa lagu kala macnaynayaa waa qofkii daacada uga mashquulo waa dulli bay u keenaysaa laakiin qofkan daacada uga mashquulinaya waxna ka taraya muslimiinta isagiina ehelkiisii iyo yacnii eh, ku nafaqeynaya iyadu way fiican tahay nacam eh, nacam wafii riwaayatin lahu falaa yaqrisu lmuslimu muslimka ma tallaalo karsan tallaal abuur fa ya'kula minhu ou cuno markaa insaanun insaan walaa daabatun daabad walaa dayrun shimbir ilaa kaana lahu ilaa kaana wuxuu u ahaanayaa huwa kaasi sadaqatan ba u ahaanaya lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro wa fii riwaayatin lahu laa yaqrisu muslimun muslim ma tallaala qarsan tallaal walaa yasracu zarcan abuur ma beero fayakula minhu insaanun ou ka cuna walaa daabatun ay ka cunto walaa shayun un ay ka cunto ou ka cunaa ma jira ilaa kaanat lahu sadaqa sadaqay u ahaanaysa wa rawayaahu jamiican way wariyeen dhammaan bukhaari muslim min riwaayati anas radia allaahu canhu qowluhu yarza-uhu ou yirin ay yanqusuhu weeyaan oo ka nuqsaaminayo alcishruuna xadiidka labaatanaad canhu waxaa laga wariyey isla jaabir qaala waxa uu yidhi araada banu salima reer bani salima waxay dooneen waa qoladiisii jaabir qoladiisa waa waxay dooneen an yantaqiluu inay usoo guuraan qurba almasjidi masjidka meel u dhow fa balaqa dalika rasuula allahi sala allahu caleyh waali wasalam arrintaabaa rasuulkii gaartay fa qaala lahum waxa uu ku yidhi innahu qad balaqanii waxaa isoo gaaray annakum idinku turiiduuna inaad rabtaan an tantaqiluu inaad kasoo usoo guurtaan qurbaalmasjidi masjidka meel u dhow fa qaaluu waxay dhaheen nacam yaa rasuul allah haabay dhaheen marka nebiga waa ka hubsanaa marka nacam sidii markau maqlay xukunkii kuma saarin saase sidaasba isoo gaartay ka warama haabay dhaheen qad aradnaa daalika waan doonnay arrintaa fa qaala waxa uu yidhi banii salima ay yaa banii salima reer banii salimow diyaarakum ay ilzamuu laazima diyaarakum guryihiina laazima guryihiina jooga diyaarakum waa mansuub waxaa marka lagu nasbinaya iqraa waa boorin ayaa lagu nasbinaya nacam diyaarakum ay ilzamuu laazima ama calaykum war ogaada oo laazima diyaarakum guryihiina tugtab la qoree marka aathaarukum raadadkiina la qore tugtab iyada marka waxaa weeyaan dalabkaas ayaa iyadana lagu jasmiye nacam tugtab la qore marka aathaarukum oo kaasay marka u tahay tuktab la qore aathaarukum diyaarakum tuktab aathaarukum rawaahu muslim fii riwaayatin ina bikulli khadwatin daraja ina bikulli khadwatin tallaabo kastaahi oo qofka uu qaadaa daraja daraja ayaa ku sugan rawaahu muslim oo darajuu kor ugu dallacaya masaajidka yacni oo usoo qaado ina bikulli khadwatin tallaabo kastoo masaajidka usoo qaadaan darajatan baa ku sugan darajo rawaahu muslim eh, baa weriye warawaahu lbukhaariyu ayضa bimacnaahu min riwaayati anas radia allahu canhu banuu salima bikasri laami weeyaan qabiilatun macruufatun min alansaari waa qabiilo macruuf oo ansaarta ka mid a ah. wa aathaaruhumna khudaahum weeyaan waa tallaabooyinkooda nacam allana waa ka dhahaya wanaktubu maa qadamuu wa aathaarahum waxaan qoraynaa waxay hormarsadeen iyo raadadkooda yani qofka masaajidka inuu meel dheer yacni uu ka joogo wax badan bu ajar badan buu ku helayaa nacam ayb waxaa kaloo culammadu ay yidhaahdaan qaarkood wuxuu sidaa nebiga u leeyahay in madiina lalasoo yareeyo oo lasoo cidleeyo diidaya maxaa yeele dadkan waa dad dhan qabiilo dhan waay hadday xaafadoodii kasoo guuraan waa soo cidloobaysaa meeshaas nacam marka magaalooyinka in la cidleeyo ama meelaha in la cidleeyona ma fiicna nacam oo yacni tacmiirka magaaladii isan u fiicnaynba alxaadi walcushruuna xadiidka labaatan iyo koowaad can abilmundir ubay bni kacbin radia allahu canhu qaal kaana rajulun qof wuxuu ahaa nin laa aclamu inaanan ogeyn rajulan qof abcada ka fogaansho badan min almasjid rajulkaas oo abcada ka fogaansho badan kaana rajulun wuxuu ahaa laa aclamu inaanan ogeyn rajulan nin abcada ka fogaansho badan min almasjidi masjidka kaga fogaansho badan minhu isaga qof masaajidka kaga fogaansho badan ma ogeynu yiri wa kaana ninkaas wuxuu a laa tukhdi'uhu salaatun salaada inaysan gafaynin wax salaada ma gefi jirin jamaaca kuma gefi jirin faqiila lahu waxaa lagu yiri oo mase faqultu lahu waxaanba ku iri aniga low ishtarayta warnimo maad iska iibsatid ximaaran dameer haddaad iibsan lahayd lakaana xasanan yani oo wanaagsanaan lahayd low ishtarayta haddaad iibsan lahayd ximaaran dameer tarkabuhu aad korto fi dalmaa'i mugdiga wakhtiga mugdiga oo jiro wa fi ramdaa'i cagagubashadu marka ay jirto xilliga cagagubashadu aadka u kulul yani lakaana xasanan jawaabulow daa'ima waa maxduuf iyada way wanaagsanaan lahayd taasi fa qaala waxa uu yidhi maa yasurunii ifarax gelin maayo anna manzilii gurigeyga ilaa janbilmasjidi masjidka ku dheganaanshadiisa inuu yahay meel masjidka dhinaci dhinaciisa ah inuu ahaado gurigeyga taa ifarax gelin mayso inii uriidu waxaan doonayaa an yugtaba in la ii qoro mamshaaya socodkayga ilalmasjidi aan usoo soconayo wa rujuucii noqodkayga idaa rajactu markaan noqonayo ilaa ahlii aan u noqonayo xaafadeyda iyo gurigeyga qaala rasuulu rasuulullaahi sala allahu aleyh wali wasalam rasuulku waxauu yidhi qad jamaca allaahu laka alla waa kuu kulmiyey daalika kaagaasi kullahu dhammaantiisa waxa aad ilaahay ka tawaqucaysad ka rajaynaysa alla xaggiisa alla waa kuu kulmiyey rawaahu muslimun muslim baa wariyey wafii riwaayati riwaayo kale waxay leedahay muslim weriyey ina laka waxaad leedahay maxtasabta waxaa ku ajartirsatay wixii aad ku ajartirsatay waad leedahay alramdaa oo al ardu weeyaan dhulka allatii taas oo asaabaha alxaru kuleylka uu asiibay ashadiidu daran dhulka yacnii ciidda kulaylka daran oo asiibay waay oo lagu caga gubanayo marka taas iyadana in qofka uu kheyrka helayo oo duruq marka ay ka mid tahay athani walcishruuna labaatan iyo labo xadiidka labaatan iyo labaad can abi muxamedin cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalama rasuulka waxau yidhi arbacuuna khaslatan afartan qaybood afartan khaslo afartan waxyaabood aclaahaa kan ugu sarreeyaa maniixatu lcanzi uu yahay maniixat lcanzi yacni ari maalistiis nacam maniixatu lcanzi marka maniixada waa maalinta layraa naam maalis oo yacni reerka in la siiyo ari la siiyo oo markaa irmaan in la siiyo ee la yiraahdo ay iska maasha idinka nacam arigii markaa dabcan iyagu neefkii ma lahaanayaan oo ma qaadanayaan waxaa la siiya laakiin caanihiisa maniixatulcanzi marka kaas waa ayb soomaaliduna dabcan waa yaqaanaan taas maa min caamilin ayb oo marka dadka dad waxba aan haysanin layraa orodoo abaarta uga soo baxa yacni sacaan ama yacni kan caanihiisa caba isticmaala loogu deeqo maa min ay taa ugu sarreysa waay maa min caamilin ku camal falaa ma jiro maa min caamilin ku camal falaayo ma jiro yacmalu bikhaslatin yacmalu kaga camal falo bikhaslatin qeyb oo minhaa ka mid ah afartankaas rajaa thawaabihaa isagoo thawaabteeda rajaynayo wa tasdiiqa mawcuudihaa iyo waxa lagu waxa la ballan qaaday rumayn oo rumaysan yahay qof sidaa ku sameeyaa ma jiro ilaa adqalahu llahu alla wuxuu geliyaa bihaa iyada uu ku geliya aljannata wuu ku geliyaa almaniixatu rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye almaniixatu an yucdiyahu inuu siiyo weeyaan iyahaa rida ama saca ama hasha liya'kula labanaha si uu caanaheed u cabo oo u cuno huma yaruddahaa ileyhi oo usoo celiyey marka neefkii hadday marka taa ugu weyn tahay kuwa kale maxaad malaynaya marka waa wax bani aadamkii yani kii baadiye joogay wadda uu ilaahay ugu dhowaada ayaa la siiyey oo xoolaha lahaa kii maalka lahaa kii mid kasto athaalith walcishruuna xadiidka labaatan iyo saddexaad can cadiy bni xaatimin radia allahu canhu qaal samictu nabiya sala alla ly slam yaquul itaqu naara naarta ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir jeexeed ba ha ahaatee muttafaqun caleyh timir gabalkeed ood sadaqaysataanba ha ahaato naarta ka dhowrsada ayb oo marka taasi waxaa weeyaan naartaa looga gabadaa oo xijaab ay kaaga noqonaysaa haddii timir jeexeed naar laysaga ilaalin karo wax ka weyn maxaad malaynay wa fii riwaayati allahuma riwaaya bukhaariy muslim u sugnaatay canhu can cadiyin qaala waxau yidhi qaala rasuulu llahi sal l ly slam rasuulka waxau yidhi maa minkum idinkama mid aha idinku min axadin axad ilaa sayukalimuhu rabbuhu rabbigiibuu la hadli doonaa rabbigiibaa la hadli doono <coughs> marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu sifatulkalaam uu ku sifaysan yahay oo marka allah uu subxaana watacaala uu hadlo dadkuna marka ay maqlayaan hadalka alla subxaana wa tacaala laysa baynahu alle iyo wa beynahu qofka dhexdiisa tarjumaanun ounan ahayn wax tarjumaan ah iyadoo aanay ahaynbu alla la hadlayaa qofku fa yanduru wuxuu eegayaa aymana minhu midigtiisa aymana minhu midigtiisa yacni waxa ka midigeeya buu fiirinayaa falaa yaraa ma arkaa ilaa maa qadama wixii u hormarsaday wayanduru wuxuu eegayaa ashama minhu midigtiisa bidixdiisa waxa ka bidixeeyo yacni bidixdiisuu eegayaa waay falaa yaraa arki maayo ilaa maa qadama wuxuu soo hormarsada mooyaane wayanduru wuxuu eegayaa beyna yadayhi hortiisa falaa yaraa arki maayo ilaa naara naar mooyaane tilqaa'a wajhihi wejigiisa ku aadankiisa inay tahay fataqu naara naar ka dhowrsadoo ka cabsada walow bishiqi tamratin timir jeexeedba ha ahaatee faman lam yejid qofkaan helin fabikelimatin dayibatin kelmad wanaagsan naarta uga dhowrsada faman lam yejid qofkaan helin falyattaqi yacni naarta ka dhowrsada bikelimatin dayibatin ha uga dhowrsada kelimad wanaagsan oo uu sheego alraabicu walcishruuna xadiidka labaatan iyo afaraad can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam ina allaha alle layardaa wuxuulayardaa uu raalli noqonaya can ilcabdi addoonku xaggiisu ayuu ka raalli noqonaya an yaakula inuu cuno ay aklahu yani cunistiisa alaklata hal mar wax cunista ou cuno an yakula inuu cuno alaklata mar wax cunista waa faclatun waay waa masdaru mara waay fayaxmadahu alayha fayaxmadahu marka alla ou ammaano calayhaa taa uu ku ammaano ugu mahadnaqo alle ow mase yashraba ou cabaa sharbata halmar cabis fayaxmadahu calayhaa alle u ugaga mahadiya markaa ayb rawaahu muslim intaabuu ilaahay raalli kaga noqonayaa waa qof wax walba qof kasta uu awoodi karo oo alla wax siiyey walaklatu bifatxi lhamzati hamzadoo la kordhiga weyaan wahiya alghadwatu waa qoraacda aw alcashwatu ama yani waxaa weyaan cashada waa halka wejbo mar wax la cuno marka ilaahay fiiri fadligiisa addoonkiisa intaasuu raalli uga noqonaya alkhaamis walcishruuna xadiidka shan iyo labaatanaad can abi muusa radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh wali wasalama qaal calaa kulli muslimin muslim kastaa korkiisa sadaqatun ba ah qaala waxau yidhi ara-ayta bal iigaga waran nabiga saa markuu yidhi ara-ayta bal iisheeg in lam yejid haddaanu helin waxuu sadaqaysto qaala waxau yidhi yacmalu biyadayhi labadiisa gacmood buu kusoo shaqaynayaa fayanfacu nafsahu naftiisu anfacayaa wayatasadaqu waxna waa sadaqaysanaa keyrkiisna waa anfacayaa qaala waxa uu yidhi ara-ayta bal iisheeg in lam yastadic hadduunan awoodin qaala yuciinu wuxuu kaalmaynayaa dalxaajati dan mid u saaxiiba almalhuufi ee markaa la dhibaateeye nacam mid markaa yacni la dhibaateeye dhibaateysan ee dan leh buu dantiisa ugu kaalmaynaya qaala wuxuu yidhi ara-ayta bal ii sheeg in lam yastadic hadduunan awoodin qaala ya'muru bilmacruufi wuu farayaa macruuf aw ilkhayr ama khayrkuu farayaa qaala wuxuu yidhi ara-ayta in lam yafcal hadduunan sidaa yeelinna ka waran qaala yumsiku wuu haysanayaa can ishari sharta u haysanaya sharta ayuu dadka shartiisa ayuu dadka ka haysanaya yumsiku waa celinaya can ishari sharta xaggeedu celinaya ka haysanaya fa inahaa iyadu sadaqatun sadaqa weeyaan muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saareen marka xadiidtan aad iyo aad buu baabkan ugu badiyey waxayna tusaysaa marka in yacni duruqulkhayr aad iyo aad u fara badan yahay wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi wslm